حدث حذيفة بالذي قال الرسول أخبر بما قد كان هادينا يقول أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطور عن فتنة ستموج يوما بل تطول ما النهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول بالعلم نبصر دلنا في فتنة عمياء تحصد حصدها فينا عجول حدث حذيفة بالذي قال الرسول, قال الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna koob iyo labaatanaad ee kitaabka arbiciinka waxaan ka bilaabaynaa xadiidka lix iyo tobnaad ee rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi saxaabiga uu kula talinayuu ku leeyahay laa tqdb uu ku leeyahay can abi hurayraa abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu allaha raalli ahaado canhu abi hurayre allaha ka raalli ahaade eh anna rajula nin ayaa qaala yidhi linabiyi nebiga ayuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam awsinii ii dardaaran buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow qaala wuxuu rasuulkeennu yidhi laa taqdabha ha cadhoon faradada waa celceliyey ninkii miraaran marar ayuu celceliyey ii dardaaran qaala rasuulkeennu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taqdabha ha cadhoon rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiidkan soo saaray ama wariyey horay sidaynuu ogeyn xadiidka raawigaynu ka bilaabi jirnay oo abi hurayre ah raawiga sharxi mayno oo xadiidkii sagaalaad baan ku soo barannay oo ardayga sharaxa raawiga doonaya xadiidkii sagaalaad buu ku laabanayaa waxaynu eegaynaa dardaaranka rasuulka oo laa taqdab ah waa kelmadaa qura weeyaan xadiidkeenna maanta aan qaadanaynaa laa taqdab kelmadaa qura ayaan doonaynaa inaynu sharax ka bixinno innagoo marka hore eegayna rasuulka cid baa weydiisay oo ii dardaaran tidhi ciddaasi cidday ahayd waan yaro eegi doonaa hadduu rabbi ogolaado qodobka labaadeen isdultaagi doonaana waa cadhada iyo dhibaatooyinkeega iyo qur-aanka iyo sunnada waxaa kaga soo arooray qodobka saddexaadeen isdultaagi doonaa waa culimmada iyo aqwaasha ay qadabka ka yidhaahdeen qodobka afraad afraadeen isdultaagi doonaa masaa'ilka khilaafiga ah ee fuqahadu ay isku khilaafeen xagga cadhada ee axkaamta shareecadeenna khilaaf uu kaga jiro ayaynu iyadana isdultaagi doonaa ugu dambeyn qodobka shanaad toddoba talo ama toddoba dardaaran oo lagaga baaqsado ficilada xunxun ee cadhada ayaynu ku soo gebagabayn doonaa hadduu rabbi ogolaado waxay culimmadu yidhaahdeen qofkan rasuulka ii dardaaran leh waa saxaabigii la odhan jiray abu abudarda abudardaayoo dabaraani ayaa laga qaadanayaa min abi darda isagoo ka warinaya ayuu abidarda yidhi qultu yaa rasuul allah dullanii calaa camalin yudkhiluni ljanna ilaahay rasuulkiisiiyow baan ku idhi buu yidhi abudarda itus camal jannada igeliya qaala wuxuu rasuulku ugu jawaabay laa taqdab walaka aljanna ha cadhoonnin janno ayaa kuu sugnaanayse haddaadan cadhoon jannaa kuu sugnaani xadiidkaa haddaba qofka saa'ilka ah ee nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi su-aasha weydiiyey abudardaa buu ahaa sidaa dabaraani agtiisa ku taalla waxaa jira markaan doonayno ilaa waxa ku jira lix qowl baa ku jira horta ayaa ku jira qowlka koobaad abudarda buu ahaa baa la leeyahay ninka saa'ilka ahaa sheekhii ibnu rajab la odhan jiray ibnu rajab alxambali wuxuu leeyahay qofka saa'ilkaa ah ee nebi maxamed awsinii yidhi waxay ahayd jaariyatu bnu qudaama gabadh bay ahayd buu leeyahay gabadhii tidhi awsinii rasuul nebi maxamed ii dardaaran ee rasuulku uu ugu jawaabay laa taqdab maba ahayn abudardaae gabadh bay ahayd buu leeyahay ibnu rajab sheekheennii qasdalaanina inay gabadha ahayd ayuuba ku gaabsaday wuuna jasmiyey oo shakiba uma yeelin nebi maxamed gabadh bay ahayd ciddii xadiiska weydiisay ee owsinii itidhi een owsinii ku tidhi gabadh bay ahayd buu waa qowlka labaad sheekhii nabraawi la odhan jiray markuu arbiciinkeennan sharxayey waa qowlka saddexaade wuxuu leeyahay ninkii nebi maxamed u tegey ee rasuulka ku yidhi owsini cabdulaahi bnu camrin buu ahaa cabdulaahi bnu camar ayaa ku tegay u tegay oo yidhi owsini yaa rasuul allah ii dardaaran ilaahay rasuulkiisiiyow cabdulaahi bnu camrin waa qowlka saddexaad ee saa'ilka culimadu ay ka soo guuriyeen qowlka afraad sheekhii jardaani la odhanayey kitaabkiisan aynu hayno ee arbiciinka uu ku sharxay aljawaahiru lulua markuu marayey wuxuu hi qofka nebi maxamed u tegey ee owsini yaa rasuul allah lahaa waxa weeye sufyaan ibnu cabdilaahi athaqafi waa qowl afraad sufyaan ibnu cabdilaahi athaqafi ayuu ahaabuu leeyahay jardaanina ninkii rasuulka u tegay ee yidhi ii dardaaran sheekhii la odhan jiray alweliy alciraaqi wuxuu qowl shanaad buu meesha keenay oo wuxuu yidhi waxa dhici karaa inay waaqicadu tacaduday oo mar ay gabadhu tidhi rasuulka ii dardaaran marna uu abudardaa yidhi ii dardaaran marna uu cabdulaahi bnu camri yidhi ii dardaaran marna uu sufyaan ibnu cabdilaahi athaqafi uu yidhi ii dardaaran afarta saxaabiye la sheegay afartuba waa suuragal inay rasuulka intay u tageen ay ku yidhaahdeen noo dardaaran waa qowl shanaad oo ciraaqi laga soo guuriyey inuu sidaa aynu ku jamcinno ugu dambayn qowlka lixaad sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay culimo badan baa ku daashay in la ogaado qofkaa nebi maxamed ii dardaaran leh qofka uu yahay laakiin anuu waxaan odhan lahaa buu yidhi haddii la ogaado saxaabigii ii dardaaran lahaa xukunku miyuu isbedeli mise isbedeli maayo isbedeli maayo kol hadduuna xukunku isbedelaynin faaido badani kuma tacalluqin qofkaa ii dardaaran le inaynu ogaano ee waxba yaan la laysku hawlin oo waxba yaan laysku dhibin ayuu leeyahay rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi markii ii dardaaran saxaabigaasi uu yidhi rasuulkeennu wuxuu ugu jawaabay hadal gaaban oo odhanaya laa taqdab ha cadhoonin haddaba waxaa la ogaaday alqadabu jimaacu shari sharka oo dhan shayga koobsada ama balaayadu halka ay ku ururtaaba ila waa cadhada rasuulkuna cadhadaasu inagala dardaarmayaa ama uu inooga digayaa salawaatu rabbi wa wasalaamuhu calayhi waxaana lagu ogaaday qofku markuu cadhoodo kubad ayuu noqdaa garoon ibliis taalla kadibna ibliiska ayaa laaga dembigan uu ku jiray dembi ka weyn baa loo sii laaga ibliiska kale loo tuurayaana kaaku ka sii daran buu kusii ridayaa kolka waxay ka dhigan tahay nin cadhaysan wax kaste ka filo weeyaan wax kaste ka filo ninku hadduu cadhoodo xataa diinta islaamka inuu ka baxo waa laga filanayaayo waaba la arkay xilligii cumar binu khadaab nin diinta islaamka ka baxay oo hiriqle iyo yurub u galay oo sababteedu ay cadho ahayd oo gabay badan markii dambe tiriyey waaba la hayaayo diintaba cadha ay ka saacadhcadhag uga baxay kolka waxa weeyaan qofku hadii uu cadhoodo waxa weeye balaayadu halkii ay ku soo ururaysay weeyaan cadhadaniyo inuu naf dilo waa laga filanayaa inuu aflagaado la yimaadona waa laga filanayaa diinta islaamka xataa inuu ka baxo way dhici kartaa cadhadu haddaba waa udubdhexaadka ama lafdhabarta balaayo oo dhan weeye caruur badan oo agoonowday iyo reero badan oo dumay iyo ummad badan oo kala daadatay oo isnacay waxyaabaha sababta u ihi waa cadhada culimmadu waxay yidhaahdeen alqadabu jimaacu sharri sharka oo dhan waxa koobsada cadhada waxa loo yaqaan hadaba cadhada hadaad ka xorowdo cadha haddaad ka xorowdo ood cadhoon weydo waxaweye khayr oo dhan ayaa markaa kugu soo ururaya ataxaruzu min alqadab jimaacu lkhayr baa laga fahmay qaaciidadaa hore in laga xoroobo cadhadu waxaweye khayr oo dhan waxa isna koobsada ama soo ururiyo weeyaan waxay culimmadu yidhaahdeen cadhada markay ka hadlayaan man kadama kaydahu waradda qadabahu akhsaa shayطaanahu wasalimat muruu'atuhu wa diinuhu waxay yidhahdeen ninku haddii uu man kadama kayda qofku hadduu cadhadiisa qarsado oo waradda qadabahu qadabkiisa iyo cadhadiisa uu isku celiyo akhzaa shayطaanahu shaydaankiisii waa dulleeyey oo wasalimat wa diinuhu iyo diintiiba waxay u noqonaysaa mid u badbaaday mid u badbaaday ayay noqonaysaa cali ibnu thaabit ninkii la isagoo cadhada gabay ka tirinaya wuxuu yidhi alcaqlu aafatuhu alicjaabu walghadabu waalmaalu aafatuhu tabdiiru wanahabu gabaygaasi waa gabay uu cadhada ka tiriyey iyo khatarta ay cadhadu leedahay ama dhibaatada ay leedahay wuxuu leeyahay alcaql anfathu اlcjaab wاlgadb wاlmaal afathu tabdil wanab alcaqlu caqligan ilaahay inagu rikibay aafatuhu aafada baabi'isa caqligu alicjaabu waa ninka oo isla yaabo oo inuu dadka isagu u sarreeyo oun isku qaata waalghadabu iyo ninka oo cadhoodo oo cadho badan walmaalu maalkana aafatuhu aafadiisu atabdiiru waa in xoolaha la daadaadiyo wanahabu lana boobo weeyaan kaasi waa dhibaatada cadhadu ay caqliga aadamaha u leedahay ayay culimmadu sidaa u arkeen in badanna xaqiiqatan waxaa la og yahay dembiyada dhacaya inay sababtoodu cadho tahay ayaa la og sidaa darteed rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi saxaabiga ama saxaabiyadda markay dardaaranka weydiisay ee lagu yidhi awsini ii dardaaran rasuulku hadalka wuu koobay wuxuu yidhi laa taqdab ha cadhoon laa taqdab ha cadhoon wuu yaraystay qofkii markaa hadalkan la taqdab ihi wuu la yaraaday wuxuu is yidhi nebi maxamed waana weyn ama talo ka culus ha ku yidhaahde bal hada ii dardaaran haddana ku celi markaasuu mar labaad awsini yaa rasuul allah buu yidhi rasuulkeennuna intii uunbu ugu celiyey oo laa taqdab buu yidhi ilaa saddex jeer inta rasuulka lagu celiyey ayuu saddexdiiba rasuulkuna la taqdab un ku celiyey waxa weeye rasuulku wuxuu arkayey cadhadu khatarta ay leedahay iyo cadhada asbaabteeda oo laga tago badbaadada ku jirta sidaa darteed maadaamuu og yahay faa'iidada cadhola'aanta rasuulku wuxuu ku tawjiihinayey saxaabadiisa iyo ummadda muslimiinta ah inay cadhada ka dheeraadaan soomaalideennu way taqaanay odayga dardaaranka iyo talada bixinaya hadduu u arko hadalkiisan in la yaraystay uuna arkayo faa'iido badan badan badan badan badan oo ku jira wixii la weydiiyoba hadalkooban kooban intuu kaga jawaabo ayuuna ka badin jirine intaa ayuu odhan jiray waxaan filayaa faarax nuur oday la jiray oo xikmaawi ahaa jaamac nuur iyo faarax nuur magaca uunbaa iskugu dhacay e, laakiin laba nin oo walaala'a ah ma ahayn laakiin isku hayb iyo isku reer bay ka soo jeedeen jaamac nuur iyo faarax nuur laakiin way kala duwanaayeenoo isku waktina way ahaayeen isku magacuna wuu iskugu dhacay odaygaa faarax nuur waxyaabaha cajiibka ee laga warramo waxaa ka mid a ah nin xikmaawiya buu ahaayo oday soomaaliyeed baa u tegey safar buu u sii galay xoolana wuu kaxaystayoo wuxuu yii bal xikmadiisaa faraha badan maanta wax yar ka soo gunad odaygiibuu u tegay oo markaasuu yidhi adeer waxaan ku weydiinayaa ii dardaaran buu maxaan sameeyaa buu yidhi bal talaan ku weydiinayaa ila tali wuxuu ku yidhi intaadan wax falin ka fiirso intaadan wax falin ka fiirso ninkii odayga ahaa waxaa wuxuu yaraystay hadalkana ah intaadan wax falin ka fiirso markaasuu ii kordhi adeer ii kordhi buu anu meel fog baan ka imid safar dheer baan soo galay intaadan wax falin ka fiirso hadalka ah wuu igu yaryahaye iima cunama ii kordhi buu yidhi markaasuu ku yidhi war intaadan wax falin ka fiirso wuu ku celiyey adeerii kordhi buui meel fog baan kaaga imide waa maxay ma intan kelmadaasaad igu qancinaysa aadu leedahay safarkii idlaayeed soo gashay waxaad iga faa'iidaysatay intaadan wax falin ka fiirso markaasuu ku yidhi war hubsiimo halbaa la siistaaye hubsiimo halbaa la siistaaye hadalkayga hubso buu yidhi hadalkanan ku leeyahay bal hubso ninkii isagoo yaaban oo ayna weli aan qancin oo isku haysta inuu safarku soo galay iyo faa'iidada uu helay inay kala badan tahayna isku dhigmin isagoo aaminsan ayuu iska soo laabtay oo reerkiisiibuu kusoo noqday markuu reerkiisii ku soo noqday ayuu goor habeen ah gurigii caruurtii reerku u deganaayeen ayuu soo galay waa goor habeenah goortii habeenka roobbaa da'aya wuxuu arkay nin gurigii hurdo oo jiifa wuu taabtay inuu nin yahay buu caadi u hubsaday ninkani kolkaa wuxuu sitaa toorray aad u weyn buu sitaa wuu hubaysan yahay wuxuu idhi ninka ah macaawa guriga kuu soo dabamaray waa nin ogaa inaad guriga ka maqan tahay oo reerkii kuu soo dhaafay mididii iska saarayoo geli buu is yidhi markuu dul qabtay ayuu xasuustay odaygu hadalkii uu ku lahaa intaadan waxfalin ka fiirso markaasuu kan guriga kuu soo dabamaray kolley waa diliye toosiyo isagoo ku arkaya dil buu isidhi saasayad ku cadhabixiye laakiin isagoo maqanoo hurdown haddaad disho ma isagaa xanaaqayba maadaa cadhabaxaya buu isidhi war bal intaada waxfalin ka fiirsadiina ku dar ninkanna kolley waa diliye toosi buu isidhi ninkiibuu garaacay oo wuu toosiyey markuu toosay wuxuu noqday xaaskiisa walaalkeed ayuu noqday oo habeenkaa reerka soo martiyey kadibna roobkii ardaaga markuu seexday ayuu roob ku soo da-ay oo guriga soo galay caruurtii u abtiga ahaa iyo walaashii ayuu kolkaa guriga la soo seexday wuxuu xasuustay hadalkii uu yaraysanayey ee odaygu uu ku lahaa intaadan wax falin ka fiirso dardaaran nin weyn buu ahaa aroortii markuu waagu berye aad buu u naxay nin dhagaroobay oo welibana qoyska dhexdiisi ka dhagaroobay oo maxaanku idhaahdaa dee far caaradeed ku baxay buu isku arkay inuu yahay waagu markuu baryey buu xoolo intuu kaxeeyey geela ayuu is yidhi haddaba intaadan waxfalin ka fiirsa waad heshay faa'iidadeedii hubsiimahal baa la siistaa kaga dhigo adna odaygii hagu gee buu is yidhi xoolo ayuu kaxeeyo markaasuu odaygii ayuu dib ugu geeyey uu yidhi xoolahaasaan doonaya inaan kuu geeyo ama aan ku siiyo sidiibuu kaga faa'iiday waxaan uga soconnaa qofka waayo aragga ah ama aqoonyahanka ah ama waxyiga samadu uu ku socdo waxa uu u arko inay ummaddu ku badbaadayso haddii la yaraysto dee waa munaasib inuu kuugu celceliyo sidaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii ow siniin la yidhaa ii dardaaran rasuulku muxuu lahaa laa taqdab markii lagu celiyey hadana muxuu rasuulku ku jawaabayey laa taqdab markii lagu celiyey hadana rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu ku celinayey uun laa taqdab buu ku celinayey waa faa'iidada markaa ay leedahay cadhola'aantu ama cadhada khatarteedaba weeye haddaynu eegno diinteennu qaabka ay cadhada uga hadashay waxaa kaloo soo arooray oo xagga cadhada ku soo arooray xadiiska imaamu axmed iyo tirmidi iyo abi daa'uud iyo ibnu maajah ay soo saareen man kadama haydan ninka cadho qariya wa huwa yastatiicu an yunafida isagoo awoodaya inuu fuliyo dacaahu llaahu yowma alqiyaama ilaahay baa maalinta qiyaamada uga yeedhaya calaa ru'uusi alkhalaa'iq makhluuqa oo dhan dushoodaa looga yeedhaya xataa yukhayirahu ilaayuu ilaahay geliyo fii ayi lxuuri shaaa xuurulciinta tii alla tii uu ka doorto ayaa la odhanayaa ka dooro inta lagaa cadhaysiiyey ayaa welibana adigoo cadhadaadaa fulin karaya ilaahay dartii aad uga joogsatay maanta waa lagu abaalinayaaye makhluuqa hortooda ayaa abaalmarin lagu siiniye xuurulciinta ciddaa doonto ka xulo ayaa la odhanaya ciddaa doonto xuurulciinta ka xulo ayaa lagu odhanaya waa maamuus iyo karaamo iyo sharaf weeye waa cadhadu oo laysku celiyaa faa'iidada ay leedahay ayaynu ka qaadanaynaa rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu si gaara u ammaanay dadka cadhada qarsada oo rabbi wuxuu leeyahay waalkaadimiina alghayd waalcaafiina cani innaas wallaahu yuxibu lmuxsiniin dadka cadhada qarsada ee haddana ummadda cafiya ee haddana samanfalayaasha noqda dadka ayuu alla jecel yahay waxaa la sheegaa culimmadeennii waaweyneyd ee welibana selafka nin ka mid ah ayaa gabadh addoon u ahayd oo kildhibiye adula dul taagnayd ayaa wejiga kaga dhufatay si kasmaa ma ahayn laakiin waxa wey kaga soo dhacay laakiin qofkani wuu xanuunsaday mar wuxuu eegay waxa lagu dhuftay inuu kildhi yahay mar wuxuu eegay qofka ku dhuftay inay gabadh tahay mar wuxuu eegay inay adoon tahay mar wuxuu eegay inuu beri yahay wax alla wuxuu u dhimay ayna jirin markuu cadhooday ay aragtay inuu dee xanuunsaday ayay ku tidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waalkaadimiina alkhayr kuwa cadhadooda qariyo ayaan jecelahay muxuu yidhi markaa kadamtu kaydii ayuu yidhi cadhadaydii qarsaday markaasay tidhi ilaahay wuxuu sii raaciyey waalcaafiina can innaas kuwa dadka cafiya adigoo cadhadii qarsaday haddana gudaha ka gubanaya dee qiimo badan ma lihid waa inaad liqdaa ood cafidaa oo qofkaasi dadka uu kuula sinmaa wlcaafiina can innaas markaasuu yihi cafawtu canki waaban ku cafiyeyba haddana waxay sii raacisay ilaahay wuxuu ka dambaysiiyey wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu jecel yahay samafalayaasha markaasuu garan waaye wuxuu ku samafalo wuxuu hi inanay ilaahay dartii baan kuu xoreeyey ee eh, xor baa tahay ku samafalaya waayo ummaddeenani qur way ku camalfali jireeno marka la yidhaha ilaahay baa sidaa yidhi ama rasuulkiisaa sidaa yidhi dee ninku waan cadhaysanahay iyo iyo eh, culimmadu ha ii iyo waxaa may odhan jirin kol haddii ilaah iyo rasuulkiisii baa yidhi layidhaah istaagi jireen oo ay ku qaboobi jireen oo ay ku xasili jireen cumar binu khadaab ayuu nin yimid markaasuu yidhi maadan xukumin xukun lagu raali noqdo cadaaladna maadan samaynin cumarow aad buu u maagay cumar cumar baa xanaaqay markaasuu nin meesha fadhiyey ayaa la hadlay oo ku yidhi cumarow ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi nebigiisa kiyoo la hadlaya khud ilcafwa wamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin ummadda cafi oo dadka wanaagga far oo jaahiliinta ka jeedso ha u jawaabin nebi maxamed baa sidaa lagu leeyahe ninkani waa jaahil acrid can iljaahiliin bui iskaga jeedso jaahilka cumar binu khadaab wuu qaboobay oo bartii intuu ku degay ayuu bartii kaga dhaqaaqay ninkii cadhada waxaa loo qaybiyaa ilaa saddex qaybood midi caqligaba way tegsiisaayoo qofka wax waalan oo kale ka dhigtaa midina caqliga ma tegsiisee waxaa la yidhaahdaa qofku wuu garanayaa wuxuu ku qowlayo iyo wuxuu doonayaba wuu garanaya iskala garanaya u cadhaysan yahay laakiin cadhadu caqligiisa kama xoog badnaan midina cadho daran baa qabatay caqligiina ma wada baabi'inin laakiin waxa uu ku hadlayo isma kaantarooli karayo saddexdaasaa loo qaybiya ninka haddii caqliguba uu ka tago rag badan baa fatwooday dalaaqiisa inaan la ictibaarin inuuna dalaaqiisu dhacaynin rag baa fatwooday dalaaqiisu inuuna dhacaynin caqliba male nin waalan oo kaluunbuu noqdayo nin waalani waxba ma furo bay yidhaahdeen kolkaa masaa'ilka laysku qabtay ee fuqahadu ay isku hayaan waxa kamida nin cadaysan oo cadhadaasi caqligiisa baabi'isay haduu dalaaq ku hadlo dalaaqiisa ma la ictibaarin mise la ictibaarin maayo qole waxay ku leeyihiin waxba la ictibaarin maayo ka furmi maayaan qolena waxay ku leeyihiin goormay ragu wax furaan dee markay cadhoodaan ma nin qoslayo wax furayaa jira uu yaryahay hadduu jirane xukun male naadir war raggu markay wax furayaan way wada cadhaysan yihiin haddii la yidhaah nin cadhaysan dalaaq kama dhaco waxa ka dhalanaya dumarkii maba furmayaan in la yidhaah maba furmayaan in la yidhaaye dalaaqu waa ka dhacaya kolkaa saddexdaa loo qaybiyey qaybta hore ka caqliga cadhada caqliga tegsiisay rag badan baa qaatay inaanu dalaaqu dhacaynin qaybta labaadna ka caqligu uu joogo ninkuna uu isfahmayo wuxuu ku hadlayo iskala garanayo dalaaqiisu waa dhacaya ka ninkuuna iskaantarooli karaynin kaa ayaa si weyn layskugu qabtay oo khilaaf adagi uu ka sugan yahay diinteennu waxay inaga nahiday ama inoo diiday xadiidka bukhaari iyo muslim ku qoran waxaa layna leeyahay uu rasuulku yidhi laa yaqdiyanna xakamun bayna nayni wa huwa qadbaan xilliga aad cadhaysan tahay dadka ha kala xukumin haddaad maxkamadda islaamka fadhido haddaad maxkamad joogto marka aad cadhaysan tahay dadka ha kala xukumin oo ha odhanin maxkamad baan idiin noqonaya ila waad cadhaysan tahay haddaba ka warrama nin cadhaysani hadduu xukun la yimaad xukunkaasi ma baatilba oo ma fulaya mise maxkamaddaasi waa waxba kama jiraani waxa la odhanaya uu cadhaysnaa markuu xukumayey may xukunkaasi wuu soconaya hadduu xaqa waa sax weeyaan baa la leeyahay culimadu iyo ilaa selafkii aad bay cadhada uga hadleen iyagoo dadka muslimiinta uga digaya xasanulbasri wuxuu lahaa arbacun man kuna fiihi afar tilmaamood qofka laga helo casamahu llaahu min ashaytaan ilaahay baa shaydaanka ka ilaaliyey wa xaramahu cala annaar ilaahay baa naartana ka xarimay waa man malaka nafsahu cinda araqba markaad wax jeceshahay ee damacuu ku hayo naftaada inaad xakamayso damac baa ku haya ama damacaasi mid xooleed ha ahaado ama damacaasi mid dumar ha ahaado ama damacaasi mid eh, mansib iyo xil ha ahaado xilliga damacu uu ku hayo eed waxaan qaadan karayso haddaad naftaada xakamayso waxa weeye ilaahay ayaa naarta kaa xarimaya naarta kaa xarimay shayddaankaagana hoojiyey buu leeyahay mas'alada labaad cinda rahba markaad baqayso ee cabsi ay kugu jirto haddii naftaada aad hanato oo naftaada aad awood u yeelato markaana waa mas'alada labaad shayddaankaagiina ilaahay baa hoojiyey naartana ilaahay baa kaa badbaadinaya mas'alada saddexaad cinda shahwa markay shahwa ku hayso ee dareenkaagu uu kacsan yahay ee halkaad ku gudan lahaydna ayna kaa fogayna diyaar laguu yahay intaad rabbigaa xasuusato haddaad shaydaanka iska naarto shaydaankaagiina waa hoogay ilaahayna naarta waa kaa ilaalinaya mas'alada afraad waa cinda alqadab markaad cadhaysan tahay haddaad naftaada xakamayn karto shaydaankaagiina waa hoogay ilaahayna naaraha waa kaa badbaadinayaa xasanulbasri baa laga hayaa sufyaanu thawri iyo fudayl ibnu ciyaad waxay leeyihiin afdal acmaal alxilmu cinda alqadab waalsabru cinda adamac acmaasha ugu fadliga badan waxaa ka mida inaad dulqaadato markaad cadhoonayso adoo cadhoonaya inaad dulqaadato iyo inaad sabirto markuu hungurigu ku hayo labadaasiba waxay ku jiraan acmaasha waaweyn ee ilaahay loogu dhowaado jannana lagu helo hunguri baa ku haya waad haddana waad sabirtay ilaahay baa insha allah janno kuugu bedelaya waa lagaa cadhaysiiyey haddana waad dul qaadatay ilaahay ayaa janno kuugu bedelaya cadaa binu abirabaax wuxuu lahaa maa abka alculamaa bukaa'an aakhira alculmi min khadbatin yaqdibuha axaduhum fatahdimu camala hamsiina sana aw sitiina sana aw sabciina sana culamada kama oohinin aakhirulcumrigoogii wax ka weyn hal cadho oo toddobaatan sano camalkeegii ilaahay uu kaga baabi'iyey toddobaatan sanaad masjid ku soo jirtay toddobaatan sanaad ilaahay u cibaadaysanaysay cadho aad la timid buu ilaahay camalkii o dhan masaxaya kolkaa cadhadaa aad la timid ayaad gafaf waaweyn ku gashay oo camalka lagaaga tirtirayo haddaba cadhada aad in looga digtoonaado oo aad layskaga ilaaliyo ayaa wanaagsan ibraahiim ibnu cumar ibnu xabiib waxaa laga hayaa inuu yidhi laa yuujad alcajuulu maxmuudan nin degdega oo degdegiisaa mahadiyo taariikhda lama arag buu yidhi walalqaduubu masruuran nin cadho badan oo farxad helana lama arag baa la yidhi qofku hadduu cadho badan yahay farxadda ilaahay waa ka qadiyaa oo wax inkaar baa ku dhacaysa qofka cadhada badan jacfar ibnu muxamed waxaa laga hayaa inuu yidhi alqadabu miftaaxu kulli sharin cadhadu waa furaha sharka oo dhan shar oo dhan waxaa fure u ah cadhada ayaa fure u ah buu oo dhan sharkaa ayaa fure u ah waxaa laga hayaa saxaabigii mucaawiye ninka ninan ka awood badan ahayna uma cadhoon ninaanan waxba ka tari karayninna uma cadhoon waayo cadhadu faa'iidaba imale labadaa jeer midna ninaan ka awood badanahayna uma cadhoodo maxaaban ugu cadhoonan ugu awood sheegan ninaanan waxba ka qabanayninna maxaan gudahayga ka gubayaa buu yidhi waxbaba kama qaban kara cadhadan kolkaas sidaa darteed ma wanaagsana ayaa la yidhaahdaa dadka cadhada soo degdegto ee iska cadhoodee bannaankaa un ka duda nin ummadda islaamkaa u dudaya oo u cadhaysan oo cidladaa ka cadhoonaya nin wanaagsan ma ahabay culimmadu yidhaahdeen oo ma habboona cadhada noocaasoo kale ihi waxay culimmadu u arkeen haddaba toddoba faa'iido toddoba talo ayaa jirta toddoba wasiyo ama toddoba dardaaran ayaa jira oo qofka lagula taliyo cadhada si uu uga dhowrsado dardaaranka u horeeya ee waxa lagu leeyahay marka intaadan cadhoonin tafakar fii adraari alghadabi wa caaqibatihi alwakhiima waxaad ka fikirtaa cadhadu ceebta ay leedahay iyo dhibaatooyinka ay geysato bal horta taa ka fikir intaadan cadhoonin waa qodobka koobaad haddaad ka fikirto cadhadu khatarta ay leedaiyo waxa ka dhalan doona dee cadhada waad iska ilaalinaysaa qodobka labaad naftaada waxaad ku cabsi gelisaa si aad cadhada iskaga ilaaliso cuquubada ilaahay iyo awoodiisa ilaahay uu adiga ku karayo haddaad aduu miskiinkanad u cadhootay aad ku tuman karaysid adigana ilaahay baa kugu tuman karaya kolka waa inaad tan isbarbar dhigtaa waa qodobka labaad si ay kaaga degto cadhadu qodobka saddexaad ilaahay waa inaad baridaa ilan ilaahay wuxuu yidhi udcuunii astajib lakum ibarya waan idin ajiibiye ilaahay inuu cadhada kaa badbaadiyo iyo khataradeeda taa qodobka saddexaad waa inaad barido oo ilaahayow iga badbaadi sharka cadhadu ay leedahay waa inaad tidhaahdaa qodobka afraad waa inaad jidhkaaga siiso hurdada intuu uga baahan yahay iyo nasiimaha waayo nin qaadira ah oo xalay oo dhan qayilayay oo jidhkiisa uu gubanayo oo daymada ka xanaaqaya hadaad noqoto de adaa sabab iskugu ah cadhada badan iyo khataradan kaleba ka dhalanayaba adigaa sabab iskugu ah ee jidhkaaga xaggiisa sii iyo waxa aad kaga badbaadaysa cadhada mas'alada shanaad waa inaad xasuusataa cadhadoo la qarsadaa abaalka ay leedahay ee ilaahay quraanka uu ku sheegay waalkaadimiina alkayd waa inaad taa ogaataa waa qodobka shanaad qodobka lixaad waa inaad ka fikirtaa muuqaalkaagu foolxumada uu leeyahay marka aad cadhoonayso sidii awr qooqan oo kale adoo abuurka saydhaya oo cid kaste lacnadaya oo hadallo xunxun oo cidnaba ayna u dulqaadan karaynin afkaaga ay ka soo daadanayaan dee waxyaabo laga naxo waxyaabo laga naxo ayay noqonayaan oo aada u liita masalada toddobaad ee ugu dambaysa waxa weeye waxyaabaha cadhada keena inaad ka dheeraato kaftanka hadday tahay iyo muranka hadday tahay iyo hadalbadnida hadday tahay waxyaabaha dawaacil qadabka ah ee cadhada kuugu baaqaya ama kuugu yeedhaya inaad ka baaqsato ayaa la rabaa cadhadu hadday kugu timaado xal iyo dawo ayay leedahay waxaynu ognahay xadiidka imaamu axmed bukhaari abi daawuud bukhaari taariikhdiisa uu ku soo wariyey waxaa la leeyahay cadha markay timaad ee qofku uu cadhoodo aladabu min ashayaan cadhadu shayaankay horta ka ahaatay wa ina shayaana khuliqa min annaar shayaankana naar baa laga abuuray wa inamaa tudfau nnaaru bilmaa naarta waxaa lagu baktiiyaa biyo faidaa qadiba axaduku midkiin markuu cadhoodo falyatawada ha weysaysta buu rasuulku yihi sal allahu aleh wasalam markaad cadhooto waad weysaysan oo cadhadani naar bay ka ahaatay iyo dab dabkana biyaha ayaa lagu bakhtiiyaa tala kale ayaa layna siiyey xadiiska abi daa'uud iyo imaamu axmed ay warinayaan rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi idaa qadiba axadukum wahuwa qaa'imun midkiin hadduu cadhoodo isagoo taagan falyajlis ha fadhiisto fain dahaba canhu lqadabu cadhadu haddii ay ka tagto waa sax haddii markuu fadhiisto ay cadhadu ka tegi weydo wailaa falyadajic buu rasuulku yidhi ha jiibsado waxa weeye xubnahaagan inaadan qaadinba oo waxyaabo cadhadaa aad kaga jawaab celiso marnaba inaadan la iman waxaa la leeyahay cadhada haddaba wada madmuum ma aha diinteenni e cadho la ogol yahay baa jirta oo ilaahay dartii in loo cadhoodo ajri iyo abaal baaba lagu helaaba ajri iyo abaal ayaa lagu helay alle dartiioo loo cadhoodo haddaba cadhada labaa loo qaybin ta ilaahay dartii loo cadhoodo rasuulkeennu waa cadhoonayey siday caaishaba laga hayo laakiin ta aan ilaahay dartii ahayn taa waa in layska ilaaliyo oo laga dheeraado sidii saxaabadii ummaddeennini ay aadka uga fogaan jireen waayo nin baa lays cariyaa hebel ka cadhaysiiya hebel yaa ka cadhaysiiya iyo yaa ka cadhaysiiya nin baa yidhi ka cadhaysiiniye i eega waa loo tashaday isna isma ogaa markaasuu mini u tego wuxuu yidhi war niyo waan jeclaadaya ka warran buu yidhi guursado inuu yidhaahdo maxaad iga talagelinaysaa dee haddaad guursanaysa maad guursatid waad edab darantahay iyo xasaa la eegayay markaasuu maxaad ku jeclaatay wallahi way berye waaweyntahay buu yidhi oo beryaheegaa waaweynunbaan ka helay markaasuu yidhi aabbahayba markuu guursanayay intaasuu ku jeclaadayba ila tahay buu yidhi dee mana cadhoon waxna ma odhan halkii ayuu hadalkiiba ku guray isna nin loo tashadayoo bal inuu cadhoodo iyo in kale ay tahay in kale la eegayey ayuu ahaa xadiika haddaynu u soo noqonno laa taqdab markuu rasuulku leeyahay sal allahu alay ha cadhoon horta cadhadu waa kar dhiigga ku yimaada kar iyo inficaalaad dhiigga ku yimaada oo khiyaarkeenna aan ku xidhnayn oo adu adan dooran karaynin weeyaan cadhadu asal ahaan laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaana waynu ognahay sidee maxaa laynoo leeyahay ha cadhoon aduu cadhada iska celin karayaba waxaa loo jeedaa laa taqdo marka lagu leeyahay asbaabta cadhada iyo waxyaabaha cadhada keena haba samaynin culimada qaar saasay ku macneeyeen laba qowl bay isku qabteen qole waxay idhahdeen asbaabta cadhada keenta ayaa laguu diidayoo asbaab cadho ka dheerow baa lagu leeyahay saasay ku macneeyeen qolana waxay yidhaahdeen asbaabta cadhada maahee marka aad cadhooto cadhadaadani waxbay ku faraysaa inaad fuliso sow maaha waxba ha fulinin baa lagu leeyahay shayba ha fulinin oo laa taqdab macnaheegu waxa weeyaan xumaha ku kicinoo dadka ha la dagaalamin dadka ha aflagaadaynin diinta waxa ka sheegin waan reerka ha dalaaqinoo ha furin cid ha laynin kolkaa dhacdooyinka ugu badanee la qoray kitaab idil baa laga qoray xadiidkaa laa taqdab kitaab idil baa laga qoray waxaa la eegay ummad idiloo deel oo baab hadda waa waktigeennan xaadirka ah dhacdooyinka cadhadu ay sababtay oo qura ayaa wax laga qoray nin baa ka qoray inan shaqaalaha oo sacuudiga la geeyey wadankeegii baa laga kaxeeyey wadan qariib ay ku tahay baa la geeyey shaqaalaa laga dhigayoo guriga inta joogto oo dhan baa wada adeegsanaysa halkaasuu nin kala hadlayaayo halkaasuu qof kalena kala hadlayaa mid kastaaba inay raali geliso shaqadeeda ay u qabato ayuu rabaa xilli seexad looma ogola xilli cunto la yidhaha waxbay cunaysaa lama ogola waa dhammaan dhibaatada ayay iskaga jirtaa waxa u dheer ehelkeegii lama joogto ma arki karto waa qurba oo waddan qariiba ayay joogtaa inaan af garanayn dhaqanna garanayn bay joogtaa waainanta sacuudiga ayaa la geeyey oo loo shaqaal ahaan looga qabsaday kitaab idil baa laga qoray walaa cadhadu waxay keento weeye gabadhii iyadoo sidaasa oo ciil iyo cadho gubanaysa waxay samaysana garan la cid u garowdana aan haynin habeen iyo maalinba shaqaynaysa oo taagan oo aaw heblaayo kii arka aaw heblaayo un laleeyahay aaw ayna alkhadaama un laleeyahay aaw shaqaalihii un laleeyahay ayna alkhadaama ayay odaygii guriga lahaa khamiisuu lahaabay kaawiyadee istidhi kaawiyadiibaa ku yaro dhegtay gabadhan ciilka iyo dhibaatada iyo duruuftu ay ku dhan tahay kaawiyadiibaa ku yaro dhegtay oo qabsatay maradii markaasay gabadhii guriga lahayd u sheegtayay ku tidhi maradii kaawiyadiibaa igaga dhegtay maxaan sameeyaa qaamat qiyaamatuha markaasay qiyaamadeediiba dhacday markaasay qiyaamadeediiba kacday markaasay inantii u yeedhay af kaste oo wax lagu caayo way ku cayday si kaste oo qofka loo xumeeyana way u xumaysay gebagabadiina waxay tidhi waxaan ku cadho keen lugtaada bay tidhi keen lugtaada iyo gacmahaaga sida aad khamiiskii odaygayga kaawiyadda ugu gubtay ayaan lugaha iyo gacmaha kaaga kaawiyadaynayaanoo kaaga gubayaan bal hadda waxyaabahay keenta ayay ka mid tahay gabadhii miskiinadda ahayd gacmaha iyo lugahaba waa laga gubayo waa laga kaawiyadeeyey gacmaha iyo lugahaba markii laga kaawiyadeeyey maxaa ka dhashay gabadhi iyadoo dhaawaca oo dhiig baxaysa ayay meel halkaaya jiibsatay oo duruuf oo dhan iyo siric oo dhan uu ku dhan yahay waagii ayaa bariyey odaygii waa shaqo tegay ardaydiina aad iskuullaadkoogii bay qabteen gabadhii guriga lahayd labadii hablood baa isku soo hadhay iyo ilmo yaroo markaa markaa unay umushay gabadhii guriga lahayd baa damacday inay wareegto oo jaarka ay u wareegto ay buuqasho u tagto ayay damacday ilmaha yar iyo inantanna ay ka tagto ilmaheegii yaraaye hadda dhashay ilmaheegii yaraaye hadda dhashay iyo gabadhii jaariyada ahayd oo lugaha iyo gacmahaba laga kaahuyadeeyey ayaa gurigii lagaga tegey jaariyaddii hoostay ka soo xidhatay ilmaha gebigiisii ayay iyaduna intay jarjartay ayay moofaysay maraq ka saartay khudradna ku dartay khadadii gurigaba waxay ka dhigtay ilmihii yaraa gebigiisaba ilmihiibay karisay hilib ka dhigtay inta ilmihii hilib ka dhigtay bay gurigiina ka baxday meel ay aada la waayey gabadhii guriga lahayd baa timid iyadoo xanaaqsan oo weli khamiiskii odaygeegii aan ilaawin ayay guriga ku soo noqotay albaabkii bay garaacdo waa laga furi waayey xanaaqiibuu xanaaq ugu biiray iyadoo kacsanoo haddana ka fikiraysa gabadhan waxa kaley ku abaal marin doonto ayaa gurigii mar dambe la jebiyey waa la waayey cidnaba bay weyday gebagabadii markii dambey aragtay ilmahan la kariyey qadada laga dhigayba inuu ilmaheegii yahay oo madaxii iyo gacmihii iyo ay caadi yihiin dee iyaduna halkaasay ku dhacday halkaa ayay ku dhacday oo koomay gashay maxay ka faaiidey cadhadii markaa horta cadhadu eeg adduun dowladay baabi'isaa oo qoysas bay dumisaa oo nafo ayay adduunka ka kaxaysaa sidaa darteed buu rasuulkeenu inogula dardaarmayaa inaynaan cadhoonin can abi hurayraa abi hurayre waxaa laga wariyey radia allaahu allaha ka raalli ahaada canhu xaggiisa eh anna rajula nin ayaa qaala yidhi linabiyi nabiga ayuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam awsinii ii dardaaran qaala wuxuu rasuulkeennu yidhi laa taqdabha ha cadhoon faradada daalika miraaran riwaayaadka qaar waxay yidhahdeen daalika bay ku daraan anikaygan hadda daalika kuma darayo daalika mmu idinku daray faradada daalika miraaran daalika cid ugu daray miyuu jiraa faradada miraaran qolada daalika ku daraysaa daalikadaa qola faacilkay ka dhigeen oo rajulkay u celiyeen qolona su-aashay u celiyeenoo mafcuulbay ka dhigeen faradada wuu celceliyey waa miraaran marar badan buu celceliyey owsinii ku celceliyey qaala wuxuu rasuulkeennuna lahaa sal allahu calayhi wasalam laa taqdab ha cadhoon rawaahu xadiidkaa waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari ayaa wariyey imaamu nawowi markuu xadiidka ka hadlay wuxuu ku tilmaamay inuu rubucu diin yahay diintu afar qodob dhinaca akhlaaqda afar qodob bay ku dul wareegtaa afar qodob ayay ku dul wareegtaa oo wuxuu leeyahay imaamu nawowi qaala imaam aljaliil abu muxamed cabdulaahi bnu abi zayd imaam ilmaalikiya bilmaqrib fii zamanihi imaamkii idlaayo madhabka maalikiyada ayaa yidhi buu ihi imaamu nawowi jimaacu aadaabi alkhayr khayrka aadaabtiisa oo dhan waxaa lagu ururiyey ama ururintiisu yatafarac wuxuu ka farcamaa oo khayrkuba ka burqadaa min arbacati axaadiia afar xadii afarta xadiid ee khayrku ka burqado xadiidkeennana ka mida rasuulku inagula dardaarmay inaynaan caroonin sharaxa muslimka mujalladka labaad boga iyo tobnaad ayuu imaamu nawowigu ku soo qaatay inay aadaabtuba afar xadiidkaas ay ku dul wareegayso in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama calaa nabiyina muxamed